قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وعشرنا وجودا بكتاب كتاب كحيلة العلم casharkan ama hal cashar baa insha alla ku haraya saan ku heshiinay waa inaan sharaxa dedejiyo biidn illahi caza wajal ciddii soo daalacataa masaladii ku adkaata kabacdi insha allahu tacaala ha weydiiso waxaan ku jirnay algaraamu bilkutub soo meesha maana joogin xiliyada afartan iyo sagaalaad algaraamu bilkutub daalibcilmiga maaragtay waxyaalaha muhiimka ahay oo camalka iyo cilmigiisa mirihiisa kamida ah markuu ka hadlayay wuxuu ku dhigay maaratay wuxuu ka dhigay inuu ku boorinayo inuu jeclaado daalibulcilmigu kutubta qaraamku waa xublkutub weliba dee jacaylka aadka ah ka layihaha qaraamka waa noocyaal kamida ah maarata cishqiga iyo sabaabada iyo hiyaam iyo qaraam iyo waa noocyaal darajooyin mid ah waxaa jacaylka maarata leeyahay marka kanoo kale qofku inuu cilmiga inuu kutubta jeclaado waa shay muhiima ah wey leanna waa aaladii iyo qalabkii gaarsiinaysa qofka cilmiga daalibcilmiga ah markaasuu mualifku raxmatullah aleyh wuxuu leeyahay sharafu lcilmi macluumun cilmiga sharaftiisa waa la garanayaa shay kastoo shariif ah sharaflena waa maarata waa loo xiisaaho waa loo dadaalaa marka waa cilmiga sharaftiisa waa la yaqaana waa licumuumi nafci waxtarkiis oo caam ah oo baaxad weyn oo ballaaran oo waasic ah wa shidat laaji xaajati baahashada cilmiga loo baahdo muhimadeeda iyo adkaanteedu wa shidat lxaajati baahida daran ilayhi il cilmiga loo baahdo waa ka xaajat lbadan ila alanfaas sida jirku ugu baahan yaha neefyaalka kama yaxtaaju lbadan annafas kadalika yaxtaaju linsan ilaa cilm waa daruura ujeeda cilmiga washadu xaaja ilayhi baahida loo qabo cilmiga daraanteedu waxay lamid tahay ka xaajat lbadani jirka ubaahintiisa ubaahan yaha ila anfaas wa uhuuru naqs uhuuru naqs cilmi cilmiga nusqaantiisa muuqashadeedana ama uhuuru naqs fi nafs nafta dhexeeda nusqaanteedu waa biqadri naqsihi biqadri naqsi ilcilmi cilmiga naaqista intuu la-eg tahay intuu cilmikaa yar yahay ba maarata ayaa baahidaaduna ayay maaratay baahidaad ku xidhan cilmigaaga cilmiga intuu la-eg yahay intii kaa nusqaantaana waa baahi aada u baahan tahay oo kaa maqan weya wa xusuulu ladati xusuulu ladati macaansiga helitaankeeda iyo wasuruuri wa xusuulu suruuri farxadda helitaankeeduna wuxuu ahaaday biqadri taxsiilihi cilmiga intaad hesho haysato maarta kaainun biqadri taxsiilihi taxsiil cilm cilmiga intaad haysatoo guratay ayay ku xiran tahay dhadhanka iyo ladada iyo farxadda walihaada sidaa darteeda maadaama muhiimadda cilmiga uu leeyahay ayaa ishtada waxaa daraaday oo adkaaday gharaamu tulaab dulaabta jacaylka ay u hayaan bialabi alab alcilmi cilmiga doonitaankiis ishtada gharaamu ulaabi ulaab alcilmi bialab alab alcilmi sharci aad bay uxiiseynayeen maarta aad bay u jeclaadeen iyo walgaraamu washtada garaamu tulaab weeyaan ardada maaratay jacaylka ay u hayaan baa adkaaday batay bijamci lkutubi kutubta aruursigooda maca alintiqaa ayadoo ay la socoto doorasho alintiqaa huwa alintikhaab walikhtiyaar tajmac lkutub laakin laa tajmac kula maa haba wadab wax alla wixii maarata kitaab la iska aruurin waa kutubta waxaa wey laabuda an tuntaqa wa an tukhtaar wa an tuntaqab kutubta waa la doorto alcush kutub naafica alati tanfacuka marka alkutubu hiya wasiiratu lilcilm waa cilmiga waddada loo qaaday maadaama cilmigii loo baahan yaho macaan iyo iyo ma garanaysa loo socday dee wasiiradiisa in la jeclaado weyaan waa min wasaa'il cilmina waxaa kamid kutubta kutubtuna waa kutub walahum ahbaarun fi hada taduul walahum waxay leeyihiin culimada iyo ulaabu cilmigu ahbaarun warar fii hada ay fii jamci lkutubi kutubta aruuritaankeeda taduulu dheeraanays siay kutubta u jeclaayeen iyo siday maarata kutubta u dooneen iyo xoolahooda ay ku bixiyeen iyo enerjigooda ay ku bixiyeen iyo siay maarata gacanta marka qaarko lagu qodi jiray siay maarata u manguurinayeen walahum fii dalika qasasun cajiiba tusinaysa kutub jacaylka wa fiihi wa fii xubi lkutubi kutubta jacaylkooda iyo rarkaa ahlucilmiga sa u jeclaayeen dhexdiisa waxa ahaaday muqayadaatun yani qoraalyaal oo mualifku uu qoray maa qayad wa katab fi khabari lkitaab risaalo uu qoray ayaa waxaa magaceeda la yihahda khabari lkitaab warkii kitaabka oo u bixiyey risaaladaas wuxuu waxaa ahaaday muqayadaatun baa ahaaday wa fii khabari lkitaabi muqayadaat khabar kitaabkaas ayaa qoraallo oo tusinaya sida loo jeclaaday dulaabulcilmi sia kutubta u jecel yihiin ayaa ahaada yasara allahu ilahi ha fudeeyo dhamaystirkiisa wa dabcahu dabcidiisa sheekhan ayaa qoray kitaabka waa risaala waxa la hahda khabar lkitaab markuu ah, marka kitaabkaan qorayay weli muusan daabicinin mana dhamaystirin marka kitaabkaas baad ku arki doontaa buu kuleeyahay wa caleyhi sidaa darteeda arrinku hadduu noocaas yahay oo aa u baahan tahay inaad ku mamanaatin kitaabta fa axris اlusuula min alkutub fa axris koob oo ma garanaysa milki alusuula aasaaska oo min alkutubi kutubta xaggooda ahday kutubta aasaasay leeyihiin umahaadka aasaaska ee maraajida asalka ah maaratay markaa aruurso fa axris اlusuula waxaan malaynayaa si qalad ushaqlay ah, soo saa ma ah? maxa ushaqlay faxris usuulu odan shara soo ma waa khalad weyan waa la mafcuul bih weyan faxris usuula usuusha marka waxa weeyaan aruurso oo koob usuushaasoo min alkutubi kutubta kamid a faxris usuula min alkutub oo kutubta kamid a waclam waxaa ogaataa anahu laa yugnii inuusan deeqaynin minha min alkutubi kutubta xaggeeda kitaab kitaab can kitaab kitab inuusan ka deeqin kitaab kitaab kaga filan ma jirto yani taxtaaj ilaa jamiic kutub waad u baahanta leanna midba meel bu maarta dheeraad uu kuleeyahay maziye u kuleeyahay walaa taxshur maktabataka wa tushawish calaa fikrika bilkutub alguthaa'iya walaa taxshur haka buuxinin maktabataka maktabadaada librarigaaga ama maktabadaada ama bibliotek waxaa tiradaba haka buuxinin walaa tushawish walaa taxshur maktabataka bilkutub lguhaaiya wey adarku maktabadaada ha ka buuxinin kutub aan waxba ahayn faa'iido lahayn walaa tushawish yani ha tashwiishinin calaa fikrika fikradaada bilkutub alguhaaiya kutub maaratay xambo iyo ah, waxba aan faa'ido lahayn ah, xumbo iyo xoor iyo wax lamida ah tiraadaba xoordaad iyo kutubaan faaida lahayn kutubta uaaiya kuleeyahay maktabaddaadaan ka buuxinin yani maktabadda iyo maskaxda tushawish calaa fikrika bilkutub lguhaaiya qofku marku waa daalacanayo arinaya haduu akriyo kutubo faaida aan lahayn falsafada iyo hadala xun beyaan u akriyo qofku waxa weyaan fikradiisa ma tashwiish un baa gelaya waxba faaidaysan mayn weyn shaki mooyaane sidoo kale maktabadaada haddaad kutubaan faaida lahayn ka buuxiso waxa weyaan kutub muhiimadu kitaabka ma ah lakin waxa weya maada yaxtawi kitaabu kitaabku muxuu sidaa hada huwa muhim maada fi daakilih laa siyama kumaba sii jirto kutubta kuhaayada kuu sheegaya kuhaaka kuhaa sayl oo kale weya xunba weya xoor daadeed iyo wixii lamida waxaa faaida lahayn ba layaa lan shayga kuhaaga waa waxaa faaida lahayn maaratay saabuunta haddaa saas tirado ee kiciso xumbada maarata kuhaa baa la yihahda waxba faada malaha ajileysan gacmaaga qabsanaysa oo kale weyaan marka kutub aan waa ujeedaa aan qiimo weyn lahayn ah, maktada haka buuxin maskacdaysa ka tashwiisha naasiyama kumasi jirtoba kutub almubtadica kooxda kutubta maarata almubtadicada ah walaa siyama kutub lmubtadica kutub lmubtadica kutub lmubtadica int baa waa dhihi karaysaa shaqalku kuma sii jirto kooxda mubtadicada ahoo diinta wax kusoo daray kutubtooda haday kutub lkufaar yihin waa kasii daranta ah kuma sii jirto fainahaa sumun naaqic fainahaa ay lkutub haadihi summun sun weeyaan naaqicun ee dilay ah sun disha dila ah weeyaan maarata isan maa maskaxdaada maankaa qaadaysa ah, summun qaatil ah, fainahaa kutub hadihi kutub mubtadica alati tushawish alcaqiida tubcid nnaasa can illah tusabibu yani eh, khushuunat qalb eh, maarata hiya hiya sumun naaqi ah, waa sun maarata dilaa maadaama ku yidhi kutubta aruuso fiican ayaa waxuu kuusoo bandhigayaa eh, liiska kutubtaada qayba maanka ka mid a ah. markuu leeyahay qiwaamu maktabatik maktabadaada maarata liiskeedi aasaaska kutubti ah so kutubta usuushaada dooro kuma oran wa alal waxau ku leeyahay calayka waxaa dushaada ahaaday doorataa xulataa bilkutub lmansuujati kutubta lagu qoray calaa ariiqati listidlaal wadada daliishiga horaan u tilmaama masladaas kutubtu aasaaska u ah inay ku barto daliilka iyo daliilka habkee loo daliishadaa iyo see faa-ida lagala soo baxaa daliilka maarata marka hore daliilka dhigays kabacdina maaratay daliilkaasi istimbaad ku samaysa dhexgelaysa kutubtaas waa kutubka anfacaysa weya wadada fiican ku tarbiyanaysa caleyka dushaada waxaaday iqraab weeyaan oo wax bilkutub lmansuujati kutubta lagu sameeyey kaanaha nusijat lakinha kutub mualafa ay ujeedaa kutubta lagu alifay calaa ariiqat stidlaal istidlaalka wadays iyo wtafaquhu fahamka fii cilal akaam axkaamta cilooyinkooda la sheego yani masalada haddaad tiraad callil hadi masala xugunaan sheegay xugunka markuu mucallal yahay la cileeyo aafaaq iyo jihooyin buu kuu bixinaya masaaisha lamida ad ku garan karaysaa waxaad fahmaysaa maqaasideeda laakin hadduu xukmun mujarad a ah, ayra mucallal aan cilaysnayn ku tarbiyan maayo ah, marka waa inaa la cileeya culamada cilaysa maaratay masaaisha kutubtooda ku dadaal ma garanaysaa eh, iyo walqaws eh, kutubta dabaalata calaa asraar lmasaail masaaisha sirtooda hoose dabaalanaysa say isugu xirto wa min ajil wa min ajaliha waxaa kamid ah kutubta ugu waaweyn oo habkaas ku socoto manhajkaas qaada kutub shaykhayni shaykh اlislaam ibnu taymiya raximah اllahu tacaala wa tilmiidihi ibn اlqayim aljawsiya raximah اllahu tacaala kutubta labada sheekh baa kamid a kutub ugu waaweyn yani maadaama ayagu waxaa la yidhaha taqliid ilacma way kasoo horjeedeen inaa hebel baa la yidhi hebel wuxuu yihi waa iska go-an tahay laga biya markaa dhibcaan weeyaan ida qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami ma ah xadaamiyaa tiriya khalaas kadaba hadal ma laha ma ah waxa weyaan maadaama manhajkooda wuxuu ku dhisnay in maarata mas-asha la niqaasho kullun yuadu yuukhadu minhu wayuraddu caleyh ilaa saacibu hada alqabr si imaam maali o kale marka masalada maadama niqaasha ay ku dhisan tahay laba sheekh waxay xooga saarayeen inay maaratay masaa-isha cileeyaan adilada istinbaadkooda waxaa loo laabanaya naska maaratay tawaaqulkiisa masaaisha iyo tafhiimkeedu ma garanaysa eh, marka wuxuu kuleeyahay saas bay kudhisan tahay eh, wa min ajla kuwa kutub sheykheyn sheikh islam ibnu taymiya raximah llahu tacala iyo watilmiidihi ardaygiisa ibn qayim iljawsi raximah llahu tacala wa cala aljaada ay cala ariiqa wadadaas waxaa qaaday wadada ma tacliil yani alaxkaam wa dikri asraar almasaa'il wa atafaquh cala alcilal ma garanaysaa wa dikru aladila calى hadi jaada wadadaas waxaa qaaday fii dalika arrinkaas min qablu horay iyo min bacdu inta dabadeed kutubu alxaafid bn cabdilbar raximah llahu tacaala almaliki xaafid bn cabdilbar wa ajalu kutubihi kutubtiisa kuwa u waaweyna waa atamhiid tamhiidka oo sharxa muwaaa muwa imaam maalik kitaabkan wuxuu ahaan jiray kitaab ee adag tahay inay masaajisha qaarkood kala soo baxday oo aan maarata tartiibsanayn laakiin kabacdi waa la tartiibiyey baabta fiqi waa lagu tartiibiyey kitaabka kutubda u muhiimsan buu kamid yahay kitaab raa'ica lilgaaya ibnu cabdilbar kutubtiisuna taaliifaadkiisa saas weeyaan ibnu cabdilbar almaliki raxmat ullahi caleyh waa kamid waxaa kamid a labaad waxaa kamid a alxaafid ibnu qudaama raximah llahu tacaala ma aha kutubtiisa ole xaafid ibnu qudaama waxa weeyaan waa kutubtiisa waa muqniga ujeedaa wa ra'su kutubihi almuqni kutubtiisana waxaa ugu muhiimsan oo madaxa kuwaad imaanaya muqniga muqni ibn qudaama waa kitaab mucallal ah axkaamta sheegaya fiqhu muqaaran aan odhan karayno niqaashiya masaaisha weyaan muqnigiis waa yahay sooma manhajka shaaficiyada kitab kaloo dhaa jirada muqniga sharxulminhaaj asna wuxuu kamid yahay bilxaqiiqa kutubta maarta tacliista axkaamta adilaadka sheegta ayuu kamid yahay maarta minhajka waa ka mid a kutubta alaafi xaafid ibn dahabi raximah llahu tacaala ayaduna waa sidaas weyaan sir aclaam nubala waayru maana kutub fiq keliya maaha laakiin wuxuu leeyahay kutub dhacda kale maarata taarikhda iyo axaadiista iyo siyarka iyo ayuu leeyahay eh, waxaa kamid a ah alxaafid ibnu kahiir raximah llahu tacaala waxaan ka booday maan ka booday ama kuu qoranya wa fiicanta imaam nawowi saas weyaan Ah, saddex buu kugu qoran soo maaha matnigaaga matni waa kugu yaalla ah, ragga kale ma haysto anagu ma soo sax maa yaa haysta farta taag ninka haysto adigana haysta soo maha bilxaqiiqa waa sax weeyaan imaam nawowi raxmat ullahi alayhi kutubtiisu mucallala khaasatan kitaabkiisa laado sharxu muhadabka waa maarta baaric weya kadalika sharxiisa saxiixulmuslimka sidoo kale waxa weeyaan waa mucallal masaa-isha waa si baarica ah, kutub ma garanaysaa bal ragga qaarkood waxa weeyaan waddadiisay qaadeen maarata dambe gadaashiisa yimaadeen imaam nawowi raxmat ullahi caleyh xaafid ibnu kathiir waxaa ka mid ah alxaafid ibnu rajab asna waa saas oo kale wey xaafid ibnu rajab hadda masale fiqiyaad buu ka hadlayay bidhaca fiqiyaadka xoog buu kuleeyahay kutubtiisuna waa kutub maarta mucallal ah oo asraarta gasha alxaafid ibnu xajar alcasqalaani ramat llahi a waa saasoo kale weeyaan madhabka shaaficiyada ahaa xaafid xajar asqlaani khaasatan kitaabkiisa fatxulbaari sharci saciid bukhaariga waa mucallal weeyaan waxaa kamid a ah alxaafid shawkani isaguna sidoo kale alimaam maxamed bin cabdilwahaab kutubu culamaai dacwa kutubta sida culamaa dacwa min ajmaciha kutubta u aruuritaanka badan adurar saniya weeyaan waxaa kamid a ah alcalaamatu sancaani raximah llahu tacaala laa siyama kuma sii jirto kitaabahu naafic subul salaam kitaabkiisa la yihahdo ma garanaysaa waxaa ka mid alcalaama ah sidiiq xasan khan alqanuuji raximah llahu tacaala isna kutub oo noocaas oo kale wanaagsan buu ka yahay waxaa ka mid ah alcalaama maxamed amin ashinqidi raximah llahu tacaala siyama kitaabahu adwa lbayaan iyo ibnu cuthaymiin iyo eh, ma sheekh naasir iyo Eh, culama casrigan maarata dambe aad ma kutubtooda ibnbas iyo mucalalaad ay badan baa jira oo namadka wadadaas culimadaasi ayaa qaaday ayaa jiraan eh, wayna badan yihiin eh, waxaa culimada yani aad iyo aad waaweyn oo namadkaas qaaday intaan keliya maaha aad bay u fara badan yihiin xaafid suyuudi baa kamid ah raxmat ullaahi caleyhi wadadaas laftigiisa ayuu ayuu maaragtay ayuu qaaday Ehm, laakiin ka tusaale unba mualifku raxmat ullahi aley meeshaan kusoo ku keena marka kutubta ehm, masaaisha cilaysa sheegta xukunkeeda ciladeeda waa inuu ku tarbiiba aalib cilmigu aada ayay maaratay ayay muhiim u tahay maarata ehm, kontan iyo koowaad masalada kon iyo ton koowaad ama aadaabkani waa atacaamul maa maca alkitaab waxa uu yihi mualifku wuxuu noo sheegay maktabadaada liiskeeda inaad maarata xurato kutubta khaasatan culimadan kutubtooda si gaar ah muhimad gaar ah ayay leedaha waxaan lagu dooranayaana waa manhajka taliifka wadada loo qaadayo marka wax la alifayo ayaa ayaa ayaa lagu dooranaya maaratay ragga culimada muhiimka ah oo maaratay aada iyo aadka ufiican aad ba badan yihin aqiiqata baabkaasi qaada haasatan culama lxadiid iyo shuraax lxadiid maarata kuwa xadiidka sharaxay mubaarakafuri iyo ragga lamid ah saaxib xawl macbuud iyo aad bay maarata wadaasi u qaadeen in fara badan muxadisiinta kamid ah usan mualifka hadda ausan meesha usan usan ku sheeginin ma atacaamulu maca alkitaab marka maadaama qaaimadii kutubta noo sheeg wuxuu sheegaya kutubta san loo dhaqmi lahayn atacaamulu maca alkitaab habkan kitaabka loo dhaqmi lahayn laa tastafi laa tasta laa tastafi laa tastafidu aw laa tastafid laa tastafid mase waxa wey laa tastafidu inaan inaan naafiya ka dhignaa fiican ka faaidaysan maysid min kitaabin kitaab inaan naahiy naafiya ka dhigna fiican ka faaidaysan min kitaabin kitaab ka faa'idaysan maysid xataa tacrifa ilaa aad ka garatid isilaaxa mualifihi qoraaga qora kitaabkan cidda aliftay isilaaxa uu leeyahay fiihi fi lkitaab kitabka dhexdiisa cid walba isilaax gaar le hab gaar ah ay u isticmaasha kitabka magaranaysa waxaa laga yaabaa markuu ku yihahdo saxiix iyo asax iyo weji iyo magaranaysa adhar iyo inuu isilaax gaara madhab walba leeyahay sheikh walbaba hab gaaro isilaax gaar leeyahay marka erayada qaarkood markuu isticmaalayo hordhaco ku sheegaa saas baan ujeeda haddaad saas aragtid maarta marka kitaabka faaiidsan maysid xataa tacrifa isilaaxa mualifihi fiih ilaa ka garanaysa mualifkiisu isilaaxa uu leeyahay wa kaiiran waxaa badan maa takuunu muqadi muqadimatu muqadimada hordhaco intay ahaato kaashifatan can dalika arkaa mid fayda hordhaca ayaa ku cadeeya hada jeer ararta hore ayuu ku sheegaa fabda min alkitaabi biqiraati muqadimatihi kitabka waaad ka bilowdaa rubciisana akrido ah, kitabkaadan dhexgelin ka hor horta rubciisa akri iyo ka kooban yahy fabda min alkitab biqiraati muqadimati muqadimatihi labada waa la akriyaa muqadimadana waa laga akriyaa fihriskana waa laga akriya kitaabka rubciisana waa ka fahmi fihriskana waa ka kooban yahay ayuu kusoo aruuraya intaad kitabka dhexgelin ka hor maarta baabayaasha markaad fiirsatay wa minhu waxaa min alkitaab kitaabka habka loola dhaqmo waxaan ii maarata hordhac akri tacamulka waxaa kamid ah idaa xusta kitaaban idaa tamallakta kitaaban kitaab haddaad milkisid maxaa la odhan jiray xaaza ashaya bimacnaa akhadahu wa tanaawalahu ah, shayga asaga qaato qofka gurigiis ma hogeysta la yhaha xaaza beeca lama ogola in lasii iibiyo xataa yaxuusa saaxibu intuu qaato gurigiis ula tago marka idaa xusta kitaab waxaa ujeedaa idaa akhadta kitaaban waxasalta kitaaban washtarayta kitaaban maalan oo aada kitaab heshid falaa tudkhilu kitaabka ha gelinin fii maktabatika maktabadaada ha dhex gelinin ilaa bacda an tamura calayhi jardan aw qira'atan limuqadimatihi wa fihrisihi wa mawaadica minhu kitaab soo hesho horay maktabada ha iska gelinin tasiir tasiirka dhexgeleysid oo adiis adis dhexgeleysid oo iia dhexgelin horta marka hore bal kitaabka mar horta waraaqisa rugrug hordhiciisa akri ikra muqadimata yani ikra faharisa ikra muxtawayaata kitaab maata meeshiisdhig wuxuu kuleeyahay waida xusta kitaaba falaa tudkulu fi maktabatik ilaa bacda an tamura markaad martid dibadeed mooyaane maktabada iska gena aleh dushiisa jardan dhaartir maarta ilmar isha mari jardi waan soo qaadana jardi kitaab waa inaad maarata or dareerin aad ku martay dul martay aw qiraan aw qira'atan yani bad ilaa bacda an tamura calayhi qira'atan xagga akriska inaad ku martid mooyaane limuqadimati hordhexdiis iyo wa fihrisihi yani tusaalooyinkiisa iyo fihriska kitaabka iyo mawaadica boosas oo minhu kitaab ka mid a ah. waxaa ku fiican kitaabka ka qabatid hore aad kitaab soo heshid inaad horta fiirsid hordhiciisa waayahay firiskiisa fiiri isaga dhan maaratay si dareer ah adigoo maaratay wakti damaystid dulmar saas isha horta la raac masaa-ishiisa maxay ku faa'idaynaysaa maskaxdaad hadhowta waxaa ku dhacayaa masaa'ilku soo marta u baahan doonto baxfigeeda kitaabkii hebel ahay oo maasha aan geliyey alla ilahay canaawintiisa kamid aha baabka waxay ku faa'idaynaysa leanna wakti kuma ogolanaya kitaab walbaba dusha ka wada akrisood ma garanaysa cumrigu ma tusinayo laakiin inaad wuxuu ka kooban yahay kitaab walba garato iyo cinaaweyntiisa waxay ku fahlaysaa markaa baxiga ubahatid baan garata marka wuxuu ku yidhi waama waama in jacaltahu hadaad waama in jacaltahu haddaad kitaabkaa yeeshid maca fani fanigiisala jirankiisa fima fi lmaktaba maktabadda haddaad dhexgelisid fa rubamaa waxaa suurtagala ah mara inuu soo maro zamaanu zaman u soo maro oo wafaata alcumru cumriga u dhamaado duuna nadari adigoon fiirinin fi kitaabka ah, adoon fiirinin wahada mujarab arrintaasna waa arrin la tajribeeyey wallahu muwafaq maxaana inta kitaab soo soo gatay sanooyin sanooyin soo marna int maka isaga tiiriyey weligiis usa arka fiirinba marka maadaama arrintaasi ay adagta badan tahay horta kitaabka dhan ma dhamayn kartide hadayse cumru kuu sahli maaye horta mar muxtawihiisa oga wuxuu ka kooban yahy iyo maaratay qiimaha kitaabka uleyahy fiirsiska iyo muqadimada iyo isha aad marido waad ka ogaan karaysaa dadka qaarkoodna de technica wax ku akriyaan baleeyi ishuu saas u marinaaba ah. waaba waaba yaqaan kitaabka ruux ka koobanya min alifeeda ayaa ah. technicaa jirta lo dadka qaar ku akriyaan isha la maray ah, zoom la yirahdo isha saas isha maarta ayaad marinaysaa kitaabka dhan ba waa ka tuuraysa wax yar waayahay <clears throat> ilaa masaa'il kaaga baahan tafkiirka masaaisha ubaahan oo cilmiga ah baa masale tarkiis ubaahan lakin masaaisha maritaanka masale maarta xiliyada konton iyo saddexaad waa ijaam waa ijaam kitaaba hadda waxaan ka hadlaynaa daalibcilmi bislaaday mota soo wadnay waa soo wadnay waxaa soo gaarna booskii kutub liyeelashada iyo kutub ma daalacashada iyo bisl bisl baan joognaa marka waxaa laga rabaa icjaam kitaaba kitaabka qoraalka markaa waa qoraysa inaad maarata cujmadeeda cujmada meesha a ka saartid yani min alcujma waxaa weya wa cadam lfasaaxati walbalaaga ayaa la yihahda maarata sidaa darteed xayawaanka maxaan ku magacaabna cajmawaat ayaan ah, ihahda maarata leannu ma caddayn karaan ma garanaysaa yulxiduuna ilayhi acjamiyun wahada lisaan carabiyu mubiin marka fasaaxada kasoo horjeeda cujminimada waa waa afgoranimo afyaraanta qofkaan fasaax ahayn iftaankaan ahayn marka waaa l luada carabiga ijaam kitaabadad maqashay yani waxa wey waa inaad cujmanimada ka suulisaa ijaam hamadu waa w hamsat izaal ah, si maat ujme maaha san ah, hadda sheeaan qaacida wey ijaam acjamahu wa maradahu yani waa zaala canhu marad maradku ka zuuliyey weyaan ah, qasharahu qashrigi laftigiis weyn laakin qashrig ka qaaday weyaan marka kitaab markaad rabto inaad qortid waxaa samaysaa ijaamnimadiisa cajabnimada ka bixi se uga bixin karaysaa saa kuu sheegay idaa katabt haddaad wax qortid fa acjib alkitaaba qoraalka maaratay shaqal waa biizaalati cujmatiha inaad cajibnimadeeda ka waxyaala qarsoon inaad qarsoonda ka bixid tashkiilee ama amaata cajib ku sameeyo maarta noqoynkiisa iyo shaqalkiisa iyo cadayntiisa wii lamida wadalika biumur arrinkaasna waa dhowr arrimood darteed baa maarta ayaa cujubnimada looga suulin karaa ko wuduuxu lkhat qoraalku ha caddaado aad qoraysid hadhowbato markaad beri kusoo maraan kici weynaysaa waxaad qorta haddaa maata saksak ku qorta talo muxuu ahay baad leedahay wax meesha ku yaala marka khadka qurx aad ku qoraysid waa ko waa cujubnimada ka suulinaysa rasmuhu calaa dawi qawaacid rasm qawaacid alimlaa markaad qoraysid qaacidooyinka wax lagu qoro raacsi damaadka damada iyo fatxada iyo wada hamazaadka iyo sida maarata markay waaw noqonayso markay ya noqonayso sidii u qor qoraalka maarata qaacidadii maarta qoraalka rasmuhu waa qoraalkiisa calaa dawi qawaacid arasmi qoraalka qaacidooyinka si raacsan qawaacid alimlaa wa fi hada mualafaat kaiira baabkaasna mualafaad badan baa laga qora kutub badan oo kule qawaacid imla la yihahdo ayaa loo qoray habka wax loo loo qoro qaacidooyin baraya kutub badan baa mualafaad min ahamiha kutubda u muhiimsan waa kuwa waa kitaab alimla lixusein waalid hoos ku qoray inay daabacan yihin kutubtan dhammaantood waxaa la yihahdaa kitaab limla waxaa kitaabka labaad waa qawaacid limla licabdisalaam maxamed haaruun kitaab muhiima ah fiican weyaan oo yar almufrad اlcalam lilhaashimi kitaabka saddexaad weeyaan ma fahmaysaa almufrad اlcalam lilhaashimi raximah اllahu tacaala atarqiim walaamaat calaamaati baa kamid atarqiimu wacalaamaatuh tarqiimka iyo calaamaadkiisa axmed zaki basha isagoo b d f ku jiraa kitaab aad fiican wey marka kutubtaasi waa kutubta ku baraysa qawaacid qawaacid laga barto weyaan raacsii sida maarata wax loo qoro waxay kamid tahay marka habka lagu cadeeyo waaad qoraysa wuduuxu lkhad rasmu calaa duuci qawaa'id rasm saddexaad waxa weeyaan annaqdu lilmucjami waalihmaalu lilmuhmali annaqdu waa inaad dhibcaydid lilmucjami waxaa dhibcaysan waa dhibcaysid waalihmaalu lilmuhmal shayga muhmalkana waa ihmaal shayga dhibci lahay waa dhibci dhaan iyo kha xaa iyo jiim daal iyo daal ra iyo za sad iyo daad waxaa lagu kala garan karayaa waa nuqaadka iyo dhibcooyinka weyaan dii kalema kala gartee waxaa kaloo laga rabaa afraad ashaklu fi ma lima yush yushkil wixii maarata isu ekaan kara waa inaad shaqashid ah, kitaabka markaa arkaysa waa meelaha ay suurtagal noqon karto in wax kale loo akriyo ah, waa in la t hadda lambarka koowaad oo kale wuduuxu lkhat wu wowda waa gode ah, waxaa dhici kara qofna waduux tuusan gudanahayn marka wixii ay shaki geli karo waa inaad maarata aad shaqashid maarata ishkaalka la geli karayo waa midaas ashaklu lima yushki tahbiit calaamaati tarqiib afshanaad waxaa lagaga baahan yahay oo cujmada kitabka u qaadi kartaa waa tahbiit inaad sugtid calaamaati tarqiib nambarada calaamadooda lambarada ma tarqiibku calaamad lambara kale lama yihahdo inaad maaratay calaamadaha ay leedahay sida faasila waxaa la ihahdaa tarkiibka waxaa loo isticmaalaa wadcu rumuusin maksuusa fi athnaaءi اlkitaaba litacyiini mawaaqic alfasli wاlwaqfi wاlibtidaa wa anwaaci nabaraati sawtiya inaad waxa weeyaan aada u samaysid faasila jumlatlictiraadka calaamadeeda qaala laba dhibcadood aad ku samaysid ma garanaysaa waqfiga dhibicaad ku samaysid iyo sidii wix lamid a ah leanna waxa wey hadalka marka la akrinayo kala go ayuu ku tusinayaa si loo fahmo hadalka waana shay muhiim ah lakin toba hadduu qoraalku isdaba haysto waxa weeyaan markii uu yahay nabaraadka laftigeed nabaraadka marka calaamatu tacajub oo kale markaan kudhigo waxa wey codku soo noqonayo waa si ka duwan nabaraad buu leeyahy gaar ah garan kudhawaaqa markay tahay calaamatu sifahan su-aal aan ku dhigo waxa weya waxaan garan jumla maartay oo su-aal ah inay tahay meesha wahluma jara marka waa inaad tarqiimka kaas ujeedaa tathbiit fii ayri aayatin aayad waxaan ahayn aw xadiiin am xadii xadiiska waa lagu samayn karaa laakiin qur-aanka calaamu tarqiimka anagu khaas noo ah kuma samayn karne midkii qur-aanku qoraarkiisu asag waa si loo soo guuriyey ah, si loo soo guuriyey laakiin fasaluu ahla dikri maarta kuma dhifan karo calaamad gaar ama ah, samayn karayo sida sida ma garanaysaa ah, hal tuxisu minhum min axadin aw tasmacu lahum rigsa markaa qoro calaamad su-aal kuma musxafku wadadiisa gaarahu leeyahy macnaas ufahm marka aayaadka qur-aanka kuma jiraan ayku laakiin waa qoralada kale weyaan qur-aankuna anu qur waa si loo soo guuriyey waa lagu ilaaliya weyaan laakiin xadiista waa lagu samayn karay intaasi waxay ahayd maaragtay baabkaas intii nooga hartay daalibka iyo iyo s kutubta oo la dhaqmayay iyo xayaata cilmigaas oo la fasalka toddobaad oo kitaabka u dambeeya waa fasl aad hore usoo marteen oo iska sahlan waa ku dadaalaya maarata sharci maayo soo dhexgeli maayo waa faslu saabic almaxaadiid aadaabun tunaaqiduhaa waa kii horena usoo qaarna waa aadaab tunaaqiduhaa yani ma garanaysa aafaat maalifsrnse sheegay aadaab baan sheegi doonaa aafaadna waan ka degi doonaa soo sax maa ka soo horjeedo marka baabkaani waxa weyan waa baab laafaat waxyaalahi laga isaga digay aalib cilmigu kusoo khulaaseeyay inkastoo kitaabka ka dhex buuxeen intaa soo maray ay usoo almaxaadiir waa wax laga digayay aalib cilmiga looga digay ko xiliyada konton iyo afaraad wuxuu ii qoray xilmu lyaqda laakiin waxaan umalaynayaa inay bidumi lxa ay tahay xulmul lyaqda alyaqda yaa rag kitaab kaloo noocaan aan ahayn haysta oo shaqla jamaal hay kitaabka xilmi ma ku qora ninoo ugodanya ma ku jiro soo maa ma ku goday soo maa marka godo dambe sooma waa xul a ah, waa sumadki weyaan waa bidumi lxa xilmi ma aha dulqaad ma ah waa xulmi oo qarow ah marka xadow ay godanta ah, waa xulmulyaqada waa koowaad wuxuu ka digayaa qarowgii kii soo jeeday adoo soo jeeda ina qarabo maxaa keena qofku inuu asagoo soo jeeda u qarbo waxa wey alhuruubu can ilwaaqic sidaa jirto ka cararaya ah, marka meeshaad waaqicigaad gaari weyday sidaa jirta ayaad waxaad rabtaa inaad ku bedelato inaad qarado Ah. waa nooc kamid a eh, la daraaseeyo culum nafsigu daraaseeyaan waxaa lahahda xulmul yaqda dadka qaaraa ku tagaba dadka qaar baba masaadir iyo manahaj ay u tahay arrintaas ah. oo aaminsanba maarata iska qarow ah. eh, maskaxda imaanka duug iska maarata fantasy iska qarow waxyaalaan jir beenbeen isu raaxeen sida dadka wax cabo ama ma garanaysa oo kale marka hadda waxaa uga jeedaa E, qarow nin soo jeedo qarwaya oo gaaraya ujeedaa asaga noo cadayn doon waxu jeedo iyaak uma iyaak waxaan kaaga digayaa adiga iyo waxulmulyaqda ninkii soo soo jeedka qarowgiisi wa minhu waxaa kamid a inuu qofkaa soo jeedo qarwaa badanta noocyo badan ba karaya wa minhu waxaa kamid a bian taddaciya alcilma oqoon inaad sheegasid lima laa taclam waxaadan oqoon ah nin aan waxuusan oqoon sheeganaya waa nin soo jeedo qarwaya wy marka waa qarowga ka mid nin faqiir ah oo xoolo badan sheeganaya ah, masaaa daaro uga dhisanay soo maaha soo qarab maayo isagoo soo jeedo qarwaya marka qof aan oqoon lahayn oo oqoon sheeganaya waa nin isagoo soo jeeda qarwaya ah, qarab weyaan waxba gaaraya ma laha reality maaha xaqiiqa maaha waa sheegasho been wa minhu waxaa kamid a qarawgaas bian taddaciya inaad sheegato alcilma lima laa tala limaa lam taclam waxaada baran inaad sheegatid maarta aw itqaana maa lam tutqin waxaadan suginin inaad sugatay oo aad sheegato waa qaraw weya waaqaci maaha fa in facalta haddaa arrinkaa samaydid fa huwa xijaabun kafiifun can alcilmi waa derbi weyn oo kaga aadan ilmiga kaga aadan weya fainahu asagu xijaabu darbi weeyaan kafiifun oo farabadan weyn oo can ilcilmi cilmiga kaaga aadan ishaada maarata qarowgaas on baa kugu aadan beenta ah laakiin cilmi kucilmima qarow baa lagu gaarkaya hadda waa waa maslada horada aan kusoo marnayo maarata sheekhnimo salaad raac dadka yaroo kale lamidta sheekhnimo aduu qarwo maarata cilmi iska gaari maayo waa inuu cilmiga bartaa usoo dadaalaa ma garanaysaa marka waa xijaabun kaiif weyaan marka ku qarwine noqo maarata shayga reality noqo waxaad taqaano sheeg waxaad taqaano maarata gaar baro konton iyo shanaad waxda waxdar waxaad ka digtoonaataa an takuuna abaa shibrin inaad noqoto saaxibkii taakada taako inaad noqoto iska saaxibu taak waa tusaale waa miaal ah, taako taakada oo waa maay ninka ah, faqad qiila waxaa la yidhi alcilmu halaathatu ah, ashbaar ilm waa saddex taako sidiisaba saddex taako weyaan cilmigu man dakala fi shibr awal taakada koowaad qofka gala takabara waa isla weynaadaa marka hor bilowga hor wuxuu le alla waxba taakada ugu horeysa gashay waa isla weynaanaysa waman dakala fi shibr thaani taakada labaad qofkii galana tawaadaca waa isjebiyaaho wuxuu arkaa maarata waxweyn inay tahay cilmiganuusan maarta baxrun laa saaxila lahu ayuu arkaa waman dakala fi shibr thalith taakada saddexaad qofka galana calima anahu maa yaclam wuxuuba ogaada ins waba oqor sia cadaata ma garanaysaa marka abashibrida abaashibriga horeeyaha noqon waxay dhihi jiraan cilmu lqaliil yuqalqilu saaxibaha wax yar boo la ordaa mogta masaa'il yar ma garanaysaa laakiin uusan guntooda uusan ogeyn ah, sheekh baa waa l waan ku arkay xertiisa xoogaa yar marka loo akriyo kutubta hore bilawga waan ku arkay isla boodbood iyo in maarata waxweyn in yaqaan isu qaateen markaasaa weysada lagu weyse qaato ama waxaa la yihahda buraashada ama uba ama weysaa la yihahda ayaa maarata ayuu biyo yar inta ku shubo udhiibay xerta mid kamid ah maano bal ruux markaasuu ruuxaas qashqash biyihi yihahda mogta aasuu ku waaye ii dhiib marka biyu ka buuxsr maba dhawaaq ma socot waa buuxdaa mogta markaasu cilmiga badan ee cilmiga yar waa saas maarta shanqarta ka yeersi maarta san buuxe lakin ninka buuxsama maarta waxa weeyaan waxa wey miisaan buu yeesha mugta waa saas oo kale marka alcilm alqaliil yuqalqilu saaxibahu marka cilmigu markuu yaryahay maarta qofka wuxuu ka dhigaa wa dafiif oo khafiif oo fudud ma garanaysa marka waa waa saaxibu shibriga ugu horeeya saaxibkeeda weya marka saasuu ku leeya ninkaas oo noqonaya abaa shibri oo kale saaxiba shibri alawal ha isku noqonin maarta konton iyo lixaad waxa uu leeyahay atasaduru qabla taahul waxaad iska ilaalisaa atasaduru inaad maarata horay fariisatid yani diraasa ahlan wasahlan daar ila kusugan atasaduru qabla taahul inaad maaratay safka hore fadhiisato iska ilaali an daraasi laa tudaris qabla taahul intaadan u bislaan iska ilaali magaras waa inaad masaaishu aad u bisashahay sax qofku hadduu xataa masalo yar yaqaano waa inuu sheego masaladaas dadka u bara ma garanaysaa laakin masaa-il uusan aqoonin inuu dhex galo ma aha nabigu waxa wey balliquu canii walow aaya laakin waa aaya yutqinuha waa aaya uu yaqaano weyaan laftigeeda ma garanaysaa aaya uu jahli ka yaa ma aha ah, marka tasadurka iska ilaali tajlisa sadra majaalis horteeda qabla tahum intaada maslaan ixdar waxaad ka digtoonaataa atasadura inaad maaratay hore fariisatid oo daraaseydid qabla taahul intaada maslaana ka hor fa huwa aafat fi lcilmi walcamal arrintaas waa musiibo xagga dhaqanka iyo xagga cilmiga labadaba ayaa aafo ku tahay waqad qiila waxaa la yidhi man tasadara qofkii hore fariista sadriga hore oo muddaris noqda qabla awaanihi waqtigiisa faqad tasadaa wuxuu banbaxay lihawaanihi dulligii inuu duloobo ah, udxuuka lagu noqonaya waa waa duloobaya taasna waxa weya khatarteeda leeda qofka inu qoro asagoo wali bislaanayo isagoo masaonka hadli doono waxa weya qofka inuu iska fiiriya masaaisha masale u yaqaano ma garanaysaa ragga qaar baan intay tafsiir akrin jireen sanooyin oo naxwo ma yaqaano marka kabacdi markuu ogaado wuxuu ilaahu cilmigan tafsiirkan akriyay naxwo ka hor ajir kama helee alla waa igu cadaab yiri an waxuu ogaay maarta inuu kaxaadibu leyl nin habeen qoryo guranayo kale inuu ahaa abeesana isku soo qabsanaa sooma fukad waa habeenki qoryo madow soo maarta iska iska gurto waa kasta kulama haba wadam eh, atanamuru bilcilm waxaa kaloo iska ilaalisaa toddobaatan konton todobo atanamuru inaad shabeel noqotid bilcilmi bisabab cilmi cilmiga dartiis cilmi habeel maarta waa maxay tanamuru bilcilmi namirku waxaa lagu yaqaana xayawaan geesi inuu yahay xayawaan muftaris ah inuu yahay marka waxuu ku shabahayaa nin iska dhigaya maarata xoog weyne masalba inuu yaqaano laakiin laba isagu noo cadayn doono laba masalood saddex masalood si fiican u yaqaanaa ama baxdiba ku sameeyey afar masalood bidaacadiisuba waa afartaa masalood iyo shantaa masalood xoogaa yar buu yaqaanaa gola marka la yimaadoba afartii misaban buu kicinaya so afartiibuu kan dandaninaya oo si fiican udhexgelaya dadka weydiinaya ku imtixaamaya yani waxa weeyaan cilmigiisu bidaacadiisu intaas weya marka masaaishan intaa yartaa u yaqaano ayuu shabeel isaga dhigaya isleeya hala yihahdo maarata walla ninku cilmi badana sha lakin waa masaa'il kooban maarata saas ujeedaa inaad namir isaga dhigtid maarata masaa'il kooban awood sheegay ma garanaysaa ixdar waxaad ka digtoonaadaa ka digtoonaataa maa waxaa ka digtoonow yatasallaa ay isku maaweeliyaan bihi asaga almuflisuuna kuwa maaratay kacay kuwa ceyrtoobay oo min alcilmi cilmiga ah kaas iska ilaali yuraajicu masala masalo muraajacinaya aw mas'alatayn masaladu muraajacinaya fa idaa kaana fii majlisin golo markuu fadhiisto fa idaa kaana hadduu aado fii majlisin golo fiihi golaha dhexdiisa man qof uu yahay yushaaru ilayhi bilcilmi asaga cilmiga lagu tilmaamo yushaar iley bilbanaan in ahlucilmi markuu yimaado ahaara baxfa fiihima labaas masaloodbu maarta ayuu soo faagaya ma garanaysaa soo utus aqoontiisa liyuhira cilmahu cilmigiisana muujiya daraadeed wa kan fii hada min sawa imisaa kaas xumi ka buuxda marta dhaqanka noocaas wa kan badana fii hada midkan dheiisa inta ahaato min sawatin xumin ah aqaluhaa midda ugu yari wa an yulama wa an yaclama inuu ogaado isagu ana annaasa dadku yaclamuuna inay garanayaan xaqiiqata inuu ogaado ma garanaysaa waqad bayantu haadihi midatan waan caddeeyey maca akhawaatin laha maca nadiiraatin laha akhawatka waxu jeedaa kuwa lamid ah la jirankooda ayaa waxaan ku cadeeyey fi kitaabi tacaalu walxamdu lilahi rabi lcaalamiin ila maadiska kitaabkaasna maarta masiladaas ayaan ku baxfiyey maarta ka muraajiciyey qofkii raba ee ma garanaysaa markaa nin oo nin baa maalin waxaan xusuustaa shiikh weyn baa masale ku gafay Eh, yani saanku saanku waa gafayaa marka wiil yaroo maarata cilmi bilaw ku ahay baa yii masladaas waa khalad sheekhan markaasu kur war waan manoo eh, sheekh hebela ayaad oranaysa maarata leeda masladaas ku gaftay markaasu sheekh dhegayso adiga cilmigaaga waa badan yahay laakiin anugu afar xabaan aqaana afarteedaas igama luntoori ah, laakiin adigu cilmigaa faraha badan waa saa kaa darbi karaa hori laakiin hadda waxa usoo dhacday taydii hori intaa ah, waa aqaanaa hori igama lunto xisaabada intasnataahor maarta isaga aqlia marka waa dhici karaysa ninku masalada oo maaratay laba masalo saddex masalo si fiican u yaqaano ah, oo baxar buxuur ku yahay laakiin masaaisha kale usan noqon ulahay marka haduu u muujiyo in masaaishka saa u yaqaano waa mushkilad mushkilaad kamid ah weya macna noqonaysa xiliyada konton iyo sideedaad waa taxbiiru lkaadi alkaadi alkaaqad kaaqad waxaa la yihahdaa qardaaska warqada ayaa la yihahdaa kaaqad yani warqada wax lagu qoro qardaas daftar kaaqad waxa wey waxa laga yaba luqa farisiya inay tahay maarta ee carabta kasoo qaadeen ee asalka si isticmaaleen laakin waa kaaqad waa waxawe waa warqada wax lagu qoro weya farguriga khaasatan warqadaha farguriga lagu qoraa la yhahda kaaqad ka la yihahdaa marka taxbiir kaaqad waxa weeyaan warqada la wax lagu qoro xibr tuxabar in wax lagu qoro weliba maarata xibriga wanaagsan si wanaagsan khadka loogu qoro ta uga jeeda wayaan yani maxa taxbiirka kaakad waxa uga taaliif inaad wax aliftid maarata liana aladi yualif yuxabiru alkaaqid qof waxaa alifaya yuxabiru alkaaqid min alqirdaas kaaqid alqirdaas yuxabir laabudda inuu ka qora taxbiirkuna xibriguna waa anqaas ama qad saaf somal utaqaano wax lagu qoro ayaa la yihahda maa marka wuxuu ka hadlayaa inaad wax qortid iyo qoraalku nooca uu yahay kamaa yakunu alxadaru siday digtoonaanshu u ahaato oo laysaga digo min alta'liif alkhaali qoraalka ka maran min alibdaaci bilow iyo wax cusub fi maqaasid ata'liif yacni waxa weeyaan midka ka maran ibdaac fi maqaasid ata'liif ujeedooyinka alifitaanka ujeedooyinkiisa aamaaniinta iyo sadde sideed ah yani sideed sababood ba waxa loo alifaa kitaabkii sideedan ka marani waxa weeyaan waa kitaab khaalid can almaqaasid ujeeddo ma laha waa lecb weya markaad wax alifaydo waana is weydiidaa horta maxaad u alifaysaa yani baahi ma jirtaa waa inuu sideed midkood leeyahay sideedda markaa kutubta lagu qoraaho oo tulaabta waa balxifdisya sideedda ma garanaysaa sideedda musan mualifka uu ka tegay hadda laakiin marjiciisiibuu kuu sheegay maarta shaacir baa wuxuu ku aruuriyey abdic tamaama bayaanin liikhtisaarika fi jamcin waratib waaslix ya akhi lkhalal shaacir baa ku aruuriyey intaas ku aruuriyey maarta wuxuu yihi abdic horta bilaaw yani waxa weeyaan waa ikhtiraacu macduum ibdaaca maxaa la ihahdaa shay aan jirin inaad la timaadid marka waxaad lifaysid waxyaa ugu muhimsan waxa weeyaan waxaan hore loo sheegin ama hore loo oqana kenin kaas waxaa la ihahdaa ikhtiraacu macduum waxbaad soo kordhid aan hore u jirin waxa weya waa maqaasid wax loo alif ujeedada marka la alifayo abdic tamaama tamaamna waxa weeyaan waa takmiilu naaqis wax naaqis ah ayaa dhamaystirtay kitaab baa wax ka tegey misaal baa naaqiseed waa dhamaystirtay abdic tamaama bayaanin bayaanin waa caddaysayo waa tabyiinu khada gef jiray ayaad caddaynaysaa mualif baa waxalifay ku gefay waxaa rabtaa inaad maarta gefkaasi aad caddaysid waxaa kamid ah lkhtisaarika fi jamcin ba golida tahdiibu mudawal kitaab dheeraay ayaad soo gaabinaysaa hada huwa ikhtisaar takhtasir wa waxay kamid tahay maqaasida wax loo alif jamcin yani jamcu mutafariq wax kala faafsanay ayaad maarata ayaad soo aruureysaa waa sida taalifaadka u badan yihiin xaggan hebel ka soo ka soo qaaday agga ka soo qaaday marka wixii kala taadsanayba fajacaltahu kitaaban waaxid jamacta almutafariqaat maa fi butuuni kutub fajacaltahu kitaaban waaxid waratib buu ku yidhi tartiiba mukhallad wax kala yaacsanaay oo aan tartiibsanayn ayaad waxaad samaysay maanta waa soo tartiibis wa aslix yaa akhi lkhalal khalala waxaad hagaajisay shay faasid ah, ah fikro qaldaneed iyo wax faasid ah ayaa islaaxisay waxa weyaan almuhim samaaniyadaas ma garanaysaa taxbiiru kaaqidka ayaa ma sideed uga dhigay adugu waxa weyaan maqaasida ujeedada lagala yahay midkaas weya ah. marka wuxuu kuleeyay kamaa yakunu xadaru min ataliif alkhaali min alibdaaci fi maqasid ataliif hamaniya wladi kaasoo nihaayatu udambeyntiisu ay tahay taxbiiru lkaaqidi yani waxa weeyaan waraaqaha in maarata la qurxiyo oo la qoro ay ugu dambayso falxadara waxaad ka digtoonaa sida taas lasaga digoba waxaad ka digtoonaataa min alishtiqaali inaad isku mashquulido bitasniifi qoraalka qabla istikmaali adawaatihi qalabkiisa intaadan dhamaystiran yani intaadan bislaan ka hor iska ilaali iyo waktimaali ahliyatika ahalnimadooda iyo bislaanshadaadu intaysan dhamaystiranin iyo wanuduuji qabla nuduuj intaada bislaano ka hor calaa yadi ashyaakhika shuyuukhdaada gacantooda ku bislaan fa inaka adiga tusajalu waa la qorayaa bihi bisababi taliif taliifkaasi aada qortay intaadan maarta bislaan caaran ceb ayaa laguu sajilayaa wa tubdi waad muujinaysaa bihi bisababihi taliifka daraadiisa shanaazan qubxan wa fuxshan xumi ayaad muujinaysaa maarta ah. shanaaran miya ra ina taas shana weyaan shanaar a ah, shanaar shanaaran weyaan shanaar marka waa weyaan fuxsh ah. shanaazna waa murtafic makaan marka waxaad muujinaysaa wa tubdi bihi shanaara shanaar ayaad muujinaysaa wa ama alishtiqaalu in laysku bitaliif naafic qoraalkaa wax anfaca liman qaamat ahliyatu qofkii bisayl bislaada yani qaamad ay istaagtay ahliyatu in munaasib ahli u yahay oo wastakmala wastakmalat adawaatu liman qaamat ahliyatu wastakmalat adawaatu ada ya wastakmala miya wastakmala u dhamaystirmay adawaatuhu aaliyaadkiisu oo watacadadat ay maaratay wastakmala adawaatuhudan waa ka faacilka istakmala oo in la gudo weeyaan laakin adawaatihi bu qoda waa malayn doona khata ah meesha ku cadfanya liman qaamat ahliyatuhu wastakmala adawaatuhu watacadadat macaarifuh watamarasa bihi baxan wamurasaas la yihah adawaadkiis oo dhamaystirmeen oo watacadadat ay farabadatay macaarifuhu aqoontiis oo watamarasa yani waxawy laylsamay bihi yani tamarasa bihi bilmacaarif macaariftaas kutubta ku laylaysamay baxan xagga baaritaanka iyo muraajacatan min jihati muraajaca xagga muraajaciinta iyo mudaalacatan xagga daalacashada iyo wajarda limudawalaati limudawalaat cilm cilmiga kutubtiisa dhaadheer iyo umahaadkiisa dul maray iyo wa xifdan limukhtasaraati cilmiga kutubtiisa yar xifdiyey iyo wastidkaaran limasaaili masaaishiisa raacda maarata garanaysa xusuustay raacday fa huwa asagu min afdali ma shay kale ugu fadliga badan weeyaan yaquumu ay isu taagaan biha asaga annubalaau dadka maarata caqliga leh oo min alfudala dadka wanaagsan waxa u fiican la sameyn waya in aad taaliifka tagtid markaad maarata aada hubsato bisishahay walaa tansa ha hilmaamin qowla alkhadiib imaam khadiib albaqdaadi hadalkiisa ha hilmaamin oo wuxuu yihi man sanafa qofkii kitaab sanifay faqad jacala wuxuu yeelay caqlahu caqligiisa calaa abaqin saxan buu kusoo riday xeero iyo saxan buu kusoo riday yacriduhu xaal u bandhigayo calaa naasika dushiisa maarata dadka dusha usoo bandhigayo calaa abaqin dabaqaaso haddaan inaan ka calaa abaqin dabaqaaso yacriduhu oo bandhigayo calaa naasika usoo bandhigayo caqligiisu maaratay saxan soo saaray leya unduruu caqli caqliga fiiri an qofka maaa lagu garta caqligiisa taliifkiis wuxuu alifay intuu qodan yahay caqligiis awoodiis waay ka muuqanaysaa taliifkiis arrintaasna maaratay waa arrin oo muhiim ah weyaan wuxuu leeyahay konton iyo sagaalaad mawqifuka man min wahmi man sabaqaka ama man wahama min man sabaqaka min wahmi man sabaqaka min baan oranayna mowqifaka mowqifuka booskaaga min wa min wahmi man sabaqak dadka kaa horeeyey gefkoodi culimada kaa horey haday gefaan oo maaratay mise lagu gafo maxaa booskee iska taagaysaa wa idaa idaa dafa idaa dafirta haddaad ku guulaysatid biwahmin licaalimin caalim gefkiis haddaad ku guulaysatid adoo inta kutubta daalanaysa oo raacaysa caalim gefi haddaad aragtid falaa tafrax bihi ha ku farxi lilxai liajli xaq inaad dejisid daraaddeeda minhu asaga aggiisa daratiis inaad dejid sheekh hebel baa gafay wax weyn ha ka dhigin maarta bumbunin waman laa yakta yaan gafayn horta kullu ibni aadam khataa saasa naloo abuura maarta marka culamada ka horta gefkada ka hesha kutubtooda laa tafrax bihi ha ku farxin gefkaas lilxai minhu liai minhu min daraajatih laakin ifrax bihi waxaad ku farxdaa bihi ay biktishaaihi ogaansha aada ogaatay ku farx litasxiixi masalati masale inaad sadid faqad oo kaliya ah, waxa weyaan masale inaad sadid darteed ugu fara hada-aan inaad sadid on laakiin inaad maaratay darajada sheikaas me uga dhacda macaalimkaas asamayni fa ina almunsifa qofka caadilka ah fa ina almunsifa insan caadil adi yunsifu can nafsi yakaadu wuxuu sigaa yajzim inuu gooyo biannahu maa min imaamin ilaa walahu aqlaatun wa awhaam maa min imaamin imaam ma jiro ilaa walahu wuxuu leeyahay aqlaadu gafafyaal iyo wa awhaamun ismoodsiin iyo maloshay umaleeyay maleeyey laa siyamaa kuma sii jiraan almuksiriina kuwa badiya cilmiga oo minhu aimada ka mid ah. a min imaam ilaa waa gafaya maarta kuwa ma awhaam aqlaad gafyaal buu leeyahay iyo wa awhaam cid walba caalim kastaba kumasi jiraan kuwa cilmiga badiya kutubta badan qora waa gafayaan maa garanaysa wamaa yushaqibu bihada hada ah, eh, wamaa yushaqibu buuq kama kiciyo bi hada midka kan insaanka mashaaqibka ma taqaana rabsholaha ah, inuu sasaloosho culimada rag culimada sasaloosha la yihah mushaaqibiin baa la yihahda kooxdaas maarta waxyaala ka sheega ma garanaysaa wamaa yushaqibu bi hada midka kan waxa weeyaan masal sanbuuq kama kiciyo oo yafraxu kuma farxo biha asaga daraaddiis le tanaqus nusqaamin daraaddeed culumka culimadu waxay u dhaawac darteeda ilaa mutacaalimun mid caalim iska dhiga mooyaane mid caalim iska dhigay mooyaane cid kale ma salsaloolato culimadaas mushaaqib ah, kuma samayso kaasoo yuriidu doonaya an yutiba zukaaman wuxuu doonaya maarta hargab iyo daaf manaa diif yar inuu daaweeyo oo fa yuxdiu wuxuu soo darisinayaa bihi daaweyntaasi judaaman baras iyo balaayo ah. tubka maarata meel balaayo wax yar buu maarata kacaynaya maarata ah. maay dhihi jireen kufka guur qanjo uguur meel balaayo wa yar wax yar buu maarata helay wixii yarka ahay buu magaranaysa wuuu ka dhigay wax weyn balaayo baa iska keenaba ah. marka wuu qofkaas oo kale maarta qof yar waaan hargab baan daawanaya laakin judaankan ayuu lamid yahay maarta ilaa mutacaalim codka kuma farado yuri doonaya an yuiba inuu daaweeyo zukaman buu doonaya hargab fayuxdis wuxuu keenaya soo darsinaya bi daawadaasi judaan judaan iyo balaayo keenaya maarta marka waa min baabi tatabuc zalaat culama wa cawaarihim wagayri dalika waxa weeyaan waa marad min amraad weyaan nacam yunabahu cala lkhada ha dhinaca kale waxaa fiican waxaan sax ahayn in laga aamuso ah, yunabah sax yunabah waa lagu baraarujinaya cala gefka ow waham wahamun aw wahamun ama yunabahu calaa wahmin oo kale weyaan aw wahamin waham baa lagu baraarujinayaa waqaca dhacay liimaamin imaam gef ama malo ama ismootiin dhacday oo liimaamin dhacday imaamkaasoo umira ama wahmigaasoo umira la tiimbisiiyey la dhexgeliyey fii baxri cilmihi imaamka cilmigiisa badiis iyo wa fadli fadligiisa yani waxa weyaan gef yar iyo wahmala oo badweyn lagu tuuray weeyaan ah, maxay ka dhibaysaa nijaaso yar ku dhacda badweyn ama waxay ku dhacay sida ibnu qayim u dhihi jira wuxuu dhihi jiray ida idaa balaga almaau qulatayni lam yaxmal khabaf biyuu hadday laba qulatayn gaaraan waxba nija ma nijaasoobaan ragga qaarkood cilmigoodu qulateen ka badan yahay marka nijaastay ku dhacdo wa ka dhimayso sababto waa weyaan cilmigoodiiba laba qulateen ayuu ka badan yahay bu kuleya marka marka wahmi yaro umira lagu riday la tiimbisiiyey fii baxri cilmihi cilmigiisa badiis iyo fadli fadligiis waxa weeyaan baa lagu alcadaynaya lakin laa tuhiru rahj calayhi bitanaqus min lakin laa tu laa tuhir ama laa tuhiru ma kicinaysid arahaja boor caleyhi dushiisa ah, maxaa tiri laa ah, laa tuiru aw laa yuiru laa yuiru ma kicinayo yani ninkaa iktishaafay arahaja boorka arahaj walqubaar ma kicinayo aleyhi al yarka ah. bitanaqusi minhu nuskaamin darteed marka nuskaamin darteeda iyo wlxadi calayhi iyo in asaga darajadiisa laga soo dejiyo xadi dejinta aleyhi dushiisa oo fayaktara bihi oo markaa ku kadsoomo ah, rahajkaasi boorkaas aad kacinayso shekh saas tirado uu ku kadsoomo man huwa miluhu mid asagoo kale ah, ah waba muflis ah waxba haysan oo ku kadsoomo magaranaysa miluhu marka laga amusi maayo lakin waa nasaxaya insaan kulu jawaadin lahu kabwa fardoole kasta mar buu dhacaa wa kullu maxay yihahdeen sayfin lahu nabwa seef kastaba mar bay boodaa ay gooy weydaa meesha lagu tago xoog xoogla kastaba marka waa insaan kasta waa gafaya dafcu ashubuhaat nacam lixdanaad waa dafcu shubuhaat waa shayaalka muhiimkaa ah ka mid tahay naftaada ha ogolaanin shubahaad inay iska galaan kutubta falaasifada iyo baktiga iyo qurunka iyo mubdicada iyo baaliinta inta iska buuxdid ma garanaysaa haka buuxsaba iska ilaali wax ku anfaca aad marka shubhaadka ka ilaali waxyaalaha shubhaadka markaas wuxuu ku leeya laa tajcal ha yeelin qalbaka qalbigaa haka dhigin ka qalbigaa haka dhigin ka sifinjati ah, sbuunyo oo kale qalbigaa haka dhigin asifinja sifinjadu waxa weeyaan waa asbuunyada qalbiga yuusan noqon midaan lagu seexdo maarta leannahu asbuunyadu boor kastoo u yimaado waa jiidaysa waa nuugeysa wasa kasta ha nuugi qalbiga saas maarata quran kasta qaada hadhig ha noqonin oo sida maarata asbuunyada oo kale oo talaqa la kulmayso soo qabsanaysa maa yaridu calayha waxa wixii kusoo aroora wasa kastay aruunaysaa ee fajtanib waxaad ka dheeraataa ithaarata shubahi shubhooyinka kicintaadooda ee wairaadaha soo aruritaankeeda calaa nafsiga naftaada o calaa hayrika ama cid kale shubhooyinka iska ilaali kutubta shubahaadkan akrini waxba faaida kuma laha fajtanib ihaarata ithaarat shubahi iyo wairaadaha soo aruritaankeeda calaa nafsiga naftaada aw ayri calaa nafsika aw ayrika aw calaa ayrik fashubahu khaaafa shubhooyinku waa dafitaan badan qofka si toos ah way soo gelayaan wlqulubu daciifa qalbiyaalkuna waa taag daran yihiin wa akaru man yulqiiha dadka mshuhooyinkaas qaybinayo tuuraya dadka u badana waa xamaalat lxadab ah, waa kuwa qoriga dabka la wareegay inay fasaadiyaan bay rabaan marka xamaalat lxadab ah, qoryaha dabka la wareegaya waa almabtadicata ujeeda xamaalat adab waa ujeeda almabtadica ah, wa akaru man yulqiiha xamaalat xadab yani almubtadicata ujeeda almubtadicatu saasuu leeyahay wax maarta hadabka ka bedelaysaa fatawaqahum iska ilaali ka digtoona kun calaa xadarin waxayta haulaai hum xamaalat lxadab yufsiduun mubtadicada markaa shubahaad iyo shukuug on bay keenayaan ixdar ilaxan laxniga iska ilaali ibtacid waxaad ka fogaataa can ilaxn laxna laxniga iska ilaali fi lafdi dhawaaqa iyo walkatbi iyo wlkitaabati yani qoraalka faina cadama lani lani la-aantu jalaalatu waa weyn weynan weeyaan wa safaau dhawqin dhadhan oo saafi a ah weeyaan wa wuquufun waa isdultaag calaa malaamixi lmacaani ay calaa jamaali lmacaani calaa malaaxi soo sa maaha milaax miyaa ku qoran min almilx markaas waa min almilx calaa milaaxi waa jamcu milxin hadaa milaax ihahdo yani alaa milaax macaani maan macnayaalka waa milxoodi midxbaabaa lagu maaney lagu macaaneeya waa liajli salaamati mabaani dhismada lagu dhisay masaaisha iyo hadalka lagu dhisay nabad gashay weeyaan oo ku timid qaacidadii luqada ku timid weyaan facan cumara radia allahu tacaala canhu cumar waxaa laga wariyay anahu qaala inuu yihi tacalamu lcarabiya fainaha tuziidu fi lmurua sharafta ayay kordhisaa fainaha ilcarabiya tuziidu fi lmurua muruat mutakalim mutaxadi maart waqad warada waxaa kasoo aroray can jamacatin koox min asalaf kamid a anahum kaanuu in ayagu ahaayeen anahum ayagu kaanu waxay ahaayeen yadribuuna awlaadahum caruurtooda waxay ku garaaci jireen cala alaxni laxniga ayay caruurtooda ku garaaci jireen wasnad alkhaibu khaiib lbaqdaadi wuxuu tiiriyey an an rabi aw raxbi laa arif qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay bacda asxaabina asxaabtana qeyb ka mida yaquul asagoo ohanaya idaa kataba laxaan mid laxni badan hadduu qoro oo fa kataba can laxaani laxaanu aakhar laxaankaasi laxaan kale kasii qoro saara alxadiiu bilfarisiy hadalku farisi isu bedela laaan qoro laaan laaan kale kasii qoro yani waa wey hadalka maamka wuxuu noqonaya waxaa la akrin kare saara alxadii saara weyaan saaru ma ah saara alxadiiu xadiisku wuxuu noqonayaa bilfarisiya wanshad almubarid insaan almubarid wuxuu ku gabiyey hadalkan wuxuu yihi annaxwu yabsud min lisani اlalkani wاlmarءu tukrimuhu ida lam yalxani faإida aradta min alculuumi ajalaha faajaluhaa minha muqim muqiim اlalsuni saasuu yiri maa garanaysaa wuxuu yihi annaxwu naxwuhu yabsudu wuxuu fidiyaa min lisaan alkani kan maaratay afkala oo hadli karin doobagorayga aan nidhi carabkiis ayuu ufidiyaano fasiix buu ka dhigaa wlmara anidhaanu tukrimuhu daqiiqa waaxida wlmara tukrimuhu ida lam yalxani faida aradta min alculuumi ajalaha faajaluha minha muqimu اlsuni wallahu aclam